macnaa hal geel ah ayaa xoolo laga siiyey hal macnaa waxa weeyaan fool ah wuu ka soo tegey marka qaala nabigu wuxuu uhi sal ly slam faataa wuxuu u yimid malagii alaqraca ninkii timaha aan lahayn ninkii timaha aan lahayne timuhu ka buubeen ayuu u yimid faqaala wuxuu ihi ayu shayin shay keeba axabu ilayka xaggaaga loo kalgacayl badan yahay maxaad ugu jeceshahay waxyaalaha jira qaala wuxuu ihi shacrun xasan timo wanaagsan ila nin walba meeshii laga hayo unbuu macnaa waxa weye codsanay in laga caafiyo timo wanaagsan baan anugu rabaa wayadhabu inuu tago canii xaggayga alladii midka qad qadaranii ay ugu qurunsadeen annaasu dadka bihi annaasu dadku bihi isaga shaygan dadku igu qurunsadeen ee macnaha laygu fongorayo inuu idhaafo saasaan jeclahay famasaxahu isagana gacantuu mariyey fadahaba canhu waa ka tegay wixii wa ucdiya waxaa la siiyey shacran xasanan timo wanaagsan fa qaala markaasi haddana wuxuu ku yidhi ayulmaali xoolo kuweeba axabu ileyka xaggaaga loogu kalgacayl badanya xoolo maxaad ugu jecesha qaala wuxuu ihi albaqaru lo awil ibilu ama geel lo masaxa macna lo baan jeclahay buui fa ucdiya waxaa la siiyey baqaratan neef lo xaamilan oo macnaha waxa weeye yani ilma sida lo ilma sida oo iyadana macnaha waxa weeye dhalitaankeedu dhowaaday ayaa isagana la siiyey qaala markaasa wuxuu ihi malagii baaraka allaahu laka allaha kuu barakeeyo fiiha neefka lo-da oo ha kuu tarmiyo faaataa wuxuu u yimid alacmaa indhooli saddexdii nin baynu ku jirnaa qisadoodi laba wuu ka soo tegey kii saddexaad buu yimid indhaha la fa qaala wuxuu uhi ayu shayin shaygeebaa shay keebaa axabu loo kalgacayl badan yahay ilayka adiga xaggaaga wax lagu siiyo maxaad ugu jeceshahay qaala wuxuu uhi an yarudda allahu ilaahay inuu iisoo celiyo ilaya aniga basarii argayga inuu iisoo celiyo indhahayga inay iisoo noqdaan oo fa ubsira bihi nnaasa oon dadka ku arko inaan bal mar labaad adduunkii iyo dadkii iyo wixii ay indhahaygu qabtaan kaasaan ugu jeclaa macna <clears throat> famasaxahu gacantuu mariyey faradda allaahu ilaahay baa usoo celiyey ileyhi isaga basarahu araggiisii buu usoo celiyey isagana indhihii baa usoo laabtay fay qaala wuxuu uhi fa ayu lmaali xoolo kuweebaa axabu ilayka aad ugu jeceshay xoolana kuweed ugu jeceshay qaala wuxuu uhi alghanamu ari baan ugu jeclaa fa ucdiya waxaa la siiyey shaatan ri ayaa la siiyey waalidan oo iyadana dhalaysa ri dhalaysa oo macnaha waxa weeyaan ilmo sida ayaa isagana la siiyey fa untija dheh way ka dhashadeen haadaani labadaasi way ka dhashadeen wa wallada wuu ka dhaliye haadaa kana wuu ka dhaliye labadii hore macnaha waxa kii geela la siiyey iyo kii neefka lo-daa la siiyey labadooduba way u dhaleen siciina dhal hashiina dhashay kii rida la siiyeyna isagana ridii waa u dhashay saas macnaha yaani nataajka iyo macnaha wallada iyo untija waxaa loo kala isticmaala intaajka waxaa loo isticmaala geel iyo lo-daa loo isticmaala arigana waladaa loo isticmaala lakin waa isku macno wey macnaha ayib fa kaana xoolihii marka waa tarmeen hal hal neef baa la siiyey laakiin neef neefkii loogu duceeyey baa u tarmay nin walba u tarmay fa kaana waxa ahaaday lihaada kii ugu horreeyey kan oo kii ugu horreeyey laga wado waadin tog wax buuxiye oo min alibili geel ah walihaada kanna waxaa u sugnaaday waadin wax tog buuxiya oo min albaqari lo ah walihaada kanna waxaa u sugnaaday waadin tog wax buuxiyo min alhanami arya nin walba wixii waa u tarmayo wax laag dhan iyo tog dhan buuxin karo oo aan arlada ka batay ayaa xoolo oo xoolaa ah baa usoo baxay macna ayib qaala marka wuxuu yihi nebigu sal ly wasalam hadda marka imtixaanka ku bilaabanaya inahu malag uma markaa kadib inahu malagii ataa wuxuu u yimid alabrasa kii baraska qabay buu u yimid fii suuratihi suuradii uu lahaabuu ugu yimid wa hay-ati iyo qaabkuu ahaa maxaa laga wadaa yani laba macnoba waa suurtagal malaggu markii hore ee uu imaanahayey sawirkii uu lahaa iyo jidhkiisu suu u ekaa ee u samaysnaa iyo maryuhuu qabay iyo qaabkii uu u yaalay ayuu ugu yimid oo hadda iyo markii hore isku qaab buu u yimid waa macno macno kalena waxa weeye ma ahe malagu suuradiisu waxay isu bedeshay sidii ninka baras kale siduu u ekaa ayuu malaggii hadda u egay oo meelaha cadcad waa rafaadsan yahayo jirhkiisana meelaha ka cadcad oo hay-at suuratii wa hay-atii in loo celiyo ruuxii la ibtilaynhaye baraska qabay laftiisa in loo celiyo labadaba macnaa waxa weye waa la sheegaa marka malagii baa u yimid oo suurati wa waxay ku kala gedisan yihiin suurada waxaa la yidhahdaa jidhku qaabku u samayska jidhkaa la yidhahda sawirka macnaha samayska jidhkaa la yidhahda hay-adana waxaa la yidhahdaa waxyaalaha jidhka dul saaran maryaha uu qaba iyo kabaha uu qaba iyo koofiyadda uu qaba iyo cumaamad hadduu watay hay-a la yidhahda suuradana waxaa la yidhahda jidhka laftiisuu eegyahay macna saasay ku kala gedisan yihin ninkiibuu marka u yimid faqaala wuxuu ku yihi rajulun baan ahaniyo miskiinun oo miskiin ah qad inqadcad malaggii baa rajulun baan ahay miskiinun oo miskiin ah qad inqadacad waxaa go'day bi aniga alxibaalu asbaabtii baa iga go'day fii safarii safarkayga dhexdiisa warniyow sahaydii baa iga go-day waay xibaalka xadhiggaa la yidhahda lakin waxaa laga wadaa sabab walba oo wax lagu gaadho sahaydii baa meeshan laga wadaa warniyow socotaan ah sahaydiina waa iga go'day falaa balaaqa gaadhitaan lii aniga iima sugnaanin alyowma maanta aan meeshan ku socday gaadho ilaa billaahi ilaahay inuu ii kaalmeeyo mooyaane uma alla kadibna bika adugu inaad ii kaalmaysa mooyaane yani waataan soo marnay uma in la adeegsado macnaha niyow tabar kale ma hayo sahaydiina waa iga go-day maanta ilaahay oo wax ii qabta alla kadibna adiga oo ikaalmeeyo mooyaane si kale kuma gaari karo meeshaan u socdo eniyo ikaalme wey macna asaluka waxaan ku weydiisan buu ihi biladii allaanku alla dartii baan kugu weydiisan alladii allahaasoo actaaka ku siiyey allowna midabka alxasana ee quruxda badan waljilda haragga alxasana ee quruxda badan walmaala xoolahan ku siiyey allihii intaaba ku siiyey yaan dartii kugu weydiisanayaa baciidan neef geelaan ku weydiisan neefkaasoo ataballaqu aan ku gaadho bihi isaga fii safari safarkayga aan ku gaadho safarkaygan sahay aan ka dhigto niyow neef geela isii allihii intanoo dhan kuu galayna dartii igu sii macna saas macna oo magaciisa igu sii fa qaala ninkii wuxuu ku jawaabay alxuquuqu kaiira xuquuqda xoolaha lagu leeya waa badanta saas macna xuquuq badan baa xoolaha lagu leeyahy xaggan dayn baa kaga tacalluqdo xaggan qaraabaa jirto xaggan zakaa lagu leeyahayo xaggan oo xaggan oo xaggan oo wixii o dhan wuxuu ka soo saaray wax waxba ka jirta kulli waxaan kalata aad arkayso way ugu magacaaban yihiin laakiin maanta haddii la kala dareersado waxba soo hadhi maayaba xuquuq baa ku wada xidhan saasuu yidhi macana fa qaala wuxuu yihi ninkii malagga ahaa kaanii acrifuka inaan ku garanaya aad moodaa warniya miyaan ku aqoon jiray inaan ku arki jiray baad moodaa macnaa saasuu ku yidhi ayib alam takun soo maadan ahaan jirin buu ihi abrasa mid baras qabi jiray oo yaqduruka annaasu dadku ay ku qurunsadaan faqiiran oo haddana faqiira ah. war nin baras qabi jiray oo faqiir ahaan jiray oo miskiin ahaa oo haddana dadku ay necbaayeen oo la neci jiray oo la qurunsan jiray soo adiga ma ahayn inaan ku garanayabaad moodaa ninkii isnoocaan jira soo adiga ma ahayn oo fa acdaaka allahu alla soo kuma siinin caza wajalla almaala xoolaha kuma siinin faqaala wuxuu yihi tii horetanaaba ka daran inamaa waristu waan dhaxlay buu yidhi haadaa xoolahan haadaa kan almaala ee xoolaha kaabiran oday baan ka dhaxlay can kaabirin oday kale kasii dhaxlay waxaana dhaxal bay ugu soo galeen bu weliganaanu soo lahaan jirnay maxay tahay haddaa lugsiiyey baras baad qabtaayo warkaa dhinac iska dhig xoolu weligana aan soo lahayn oo afka soo gaadh ah oo awowga awowgii uu ka dhaxlay awowgii kale uu kasoo soo dhaxlay saasay xooluu uga soo galeen waxaa faqri isoo marayn haba yaraatee maba jira binu aadam fa qaala wuxuu yidhi malagii in kunta haddaad tahay kaadiban mid been sheegaya fasayaraka allaahu ilaahay ha kaa ahaysiiyo ilaa maa kunta waxaad horay u ahayd sidaad ahayd allah kugu celiya guud haddaad been sheegayso halkaasuu kaga soo tegay kii wa ataa wuxuu u yimid alaqraca kii bidaarta lahaa ee timaha aan lahayn ee timuhu ka wada tageen ayuu u yimid aqraca waxaa la yidhahdaa madaxa oo dhanba tima kuma yaallaan yani bidaarta caadiga madaxa qeybtiisa hora gasha ama kala barhkiisana waa la aslac baa laydhaha kii marka timaha aan lahayn buu u yimid haddana malagii fii suuratii suuradiisiibuu ugu yimid fa qaala lahu markaasaa wuxuu ku yidhi mila maa qaala lihaada kan hadalkii uu ku yidhi kale ku yidhi warniyahow safar baanay socotaana saahidii baana iga go'day maanta haddaadan i gacan qabanina dhib baa i haysta niyahu neef lo a isii oon ku gaadho macnaha wax weyaan aan kaalmaysto wa radda wuxuu ugu jawaabay calayhi dushiisa mila maa radda calayhi haada kani siduu ugu jawaabay buu kana ku jawaabay xuquuqdu waa badanta ayib war nin yahu soomaadan inaan ku garanaya aad moodaaye soo ninkii timaha aan lahaan jirin ee madaxa caddaan jira soo adiga ma ahayn faqiirka ahaa ee waxba haysan jirin dadku ay macnaha qurunsan jireen markaasaa wuxuu yidhi maya xoolahan odayaal kala dhaxlay baan aniguna ka dhaxlay jawaabtii buu isagona bixiyey fa qaala malagii wuxuu ku yidhi in kunta haddaad tahay kaadiban mid been sheegaya fasayaraka allaahu allaha kaa ahaysiiyo ilaa maa kunta calayhi sidii aada markii hore ahayd allaha kugu celiyo wey asagana habaarkaasuu uga tegey ninkii saddexaad baa loo imaan marka wa ataa wuxuu u yimid malagii alacmaa kii indhoolaha ahaa fii suuratihi suuradiisii buu ugu yimid qaabkuu ahaa rajulun nin baan ahay buu ihi miskiinun oo miskiin ah wabnu sabiilin socotana waan ahay qad inqatacat waxaa go-day bii aniga alxibaalu sahaydii baa iga go-day fii safari safarkayga falaa balaaqa gaadhitaan lii aniga iima sugnaanay alyawma maanta ilaa billaahi alla inuu i kaalmeeyo mooyaane uma bika adiguna adi gacan qabata mooyaane as'aluka niyo waan ku weydiisanay biladii kii dartii baan kugu weydiisan radda kuu soo celiya calayka dushaada basaraka araggaagan allaha kuu soo celiyay dartii waxaan kugu weydiisanayaa shaatan neef adhi ah kaasoo ataballaqu aan ku gaadho biha iyada fii safari safarkaygan aan u kaalmaysto oon ku gaadho meeshaan u socday macna fa qaala wuxuu yidhi jawaabtuu bixiya u fiirso qad kuntu niyo waxaan ahaan jiray acmaa nin indhala baan horta ahaan jiray fa faradda allaahu ilaahay baa ii soo celiyey ilaya aniga basari araggaygii buu ilaahay iisoo soo celiyey fakhud waxaad qaadataa buu idhi maa shi'ta wax alla waxaad doonta xoolaha ka qaado wadac waxaad ka tagtaa maa shi'ta waxaad doontana ka tagta waa ka adhigii meeshaa daaqaya ama xaraysane intaad dhex gasho wax alla waxaad ka jeclaato ka dareerso intaad kula qumanaatana iiga tag fawallaahi ilaahay baan ku dhaartay buuhi laa ajhaduka kugu dhibi maayo alyowma maanta bishayin waxba kugu dhibi maayo shaygaasoo akhadtow aada qaadatay lilaahi ilaahay dartii aad u qaadatay shay aad maanta meeshaa kala baxday ood ilaahay dartii u qaadatay kaaga daba imaan maayo kuna weydiisan maayo kuguna dhibi maayo wa kukaa fa qaala wuxuu yihi malagii amsik hayso maalaka xoolahaagii bal horta hayso haba yaraatee lagaa qaadi iyo wax lagaa dhimitoona ma jire waxbana lagaa dareersan maayo bal horta xoolahaagii hayso kow fa inama ibtuliitum waa laydin imtixaamay buui adiyo laba ninoo saaxiibo ahaydeenba waa laydin imtixaamay imtixaankii labadoodiiba way ku dhaceen adigaa ku guulaysta wey macna faqad radia allaahu ilaahay baa raalli noqday canka xaggaaga wa sakhida wuxuu u cadhooday calaa saaxibayka labadaadii saaxiibna waa loo cadhooday istixaadkaasu marka ilaahay mariyey subxana wa tacaala labadii nin ee kaleba ee xuquuqdu waa badan tahay yidhi markii masaakiinta wax usoo raadsatay malaggu wax usoo raadsadoo miskiin aada moodo nimankii yidhi xuquuqdu waa badan tahay oo tanaa jirto oo dhibaatadaasaa jirtoodoo sidan oo lahay calaacalka ku diray nimankii sidaa yidhi xoolihiina la dhaafiyo inkaar baa ku dhacday malag baa habaaray cudurkiina inuu kusoo noqday bay suurtagalta inuusan xadiidka lagu sheegin in ilaahay ka aqbalay baa suurtagal ah ta labaadna ilahay baa uga cawrooday subxaana wa tacala sababku muxuu yahay nicmadii rabbi subxaana wa tacaala uu u galay bay qiri waayeen war waxa ilahay hadduu kuu galo bal horta qir una ogolow ilahay inuu ku siiyey subxana wa tacaala midda labaadna ka mahad celiyo rabbi afka ka ammaan subxaana wa tacala u fiirsa indhoolku muxuu yidhi kolkiiba wuxuu ictiraafay inuu dhibaata haysan jirto ilaahay ka qaaday subxana wa tacaala markii labaad saddexaadee ugu dambaysayna nicmadii ilaahay uu siiyey subxaana wa tacaala meeshii loogu talagalay ilaahay raalliga ka yahay buu ku bixiyey saddex arrimood baa la dooni marka in daro qirid horta in la qiro marka labaadna in ilaahay la ammaano oo uu mahadiyo marka saddexaadna nicmadaasi meesha ilahay raalli ka yahay in lagu bixiyo macna saddexdaa arrimood baa la doonaya waxaa kaloo uu muujinaya ilaahay addoommadiisa waa isku imtixaanaa subxana wa tacala waxaa laga yaabaa rabbi subxaana wa tacaala isagoo kugu fiirinaya inuu kuu soo diro faqiir miskiin ah adigoo xoola haysta faqiir miskiina in laguu soo diro oo la yidhah bal orta ota ku soo aado oo uu wax ku weydiisto laguguna fiiriya bal miskiinkaas aad ula dhaqanto haddaad ka baxdo marka alxuquuqu kaiira sida qolyahan oo kaleeto xagga ilaahi subxaana wa tacala baa lagaaga imaan marka xoolihiina in lagaa qaada suurtagal ah marka xigtana ilaahi subxana wa tacala inuu kuga cagoodo marka laga dadaalo oo inaan imtixaan ku jirna waa inaan dareenna way macana inaan ibtilaysanno laysku keen ibtileeyey saa inaan u garanno way ilahina subxana wa tacala addoommadiisa u imtixaanayo hada wabillahi tawfiiq sala allahuma wasalama cala nabiyina maxamedin wcala ali wasabi waslm صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى فلما آتاهم صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون باب كاس intaynaan gelin darsigii shalay ayaa waxay inooga laabnaa masaaisha fiihi masaa'il baabkaa hore masaa'il dhowraa ah ku jirta alulaa masalada koowaad waxa weeye tafsiiru laaya aayaddii baabka ugu horreysay oo la fasiro haaniyatu masalada labaad waxa weeye maa macnaa macnaheedu waxa uu yahay layaquulanna haada lii macnaheedu muxuu yahay yani haada lii anuu ii sugnaaday oo anaa shaqaystayna waa kusoo sheegnay haada lii waan musaystay oo saasoo laygu siiyeyna waan kusoo sheegnay ahaalitatu masalada saddexaad waxa wey maa macnaa qawlihi inamaa uutiituhu calaa ilmin cindii iyadana macnaheedu wuxuu yahay waan soo marnay iyadana sidoo kale taa horuma isku macno dhigi araabicatu masalada afraad waxa wey maa fii hadihi lqisa qisada waxaa ku dhex jira qisadii alcajiibati la yaabka leh oo min alcibari waxyaalo lagu waana qaataa alcadiimati waaweyn qisadii macnaha saddexdii nina la imtixaanayo iyo faa-iidooyinkii waxyaalaha waaweyn ee lagu cibro qaatee ku dhex sugan ayaa iyadana ka mid a ah masaa-isha baabka baabkan uu sheekhu cinwaanka uga dhigay aayadda qur-aanka falamaa aataahum saalixan jacala lahu shurakaaa bimaa aataahumaa taqriiban wuxuu doonayaa inuu kaga hadlo aayaddaas tafsiirkeeda ayuu doonayaa inuu kaga hadlo waana shirki oo xagga magac bixinta iyo daacada iyo dhankaas inuu iyadana shirki ka imaan karo ayuu macnaha doonayaa inuu baabkan ku muujiyo ayaddu marka falama aataahu saalixan waxaad moodaa macnaheedu ma caddaanaya ilaa suuradda yani aayadda awalkeeda laga soo bilaabo aayaddii ka horreysa ilaa lasoo sheega maana aayadda awalkeeda waxay fi suurati alacraaf ku soo aroortay huwa aladii khalaqakum min nafsin waaxida wajacala minha zawjaha liyaskuna ilayha falama tagashaaha xamalat xamla khafiifa famarat bih falama afqalat dacawa allaha rabahuma lain aataytana saalixan lanakunana min ashaakiriin falama aataahuma saalixan jacala lahu shurakaaa fima aataahuma saasay aayaddu wuxuu alla leeyahy subxaana watacaala huwa alle alladii midka weye khalaqakum idin abuuray min nafsin jinsi ayuu idinka abuuray waaxidatin oo keliya naftaas jinsi baa laga dhigay hal jinsi wa jacala wuxuu yeelay minha naftaas oo jinsiga laga wado zawjahaa xaaskeedii wuu ka abuuray hal jinsi buu idinka dhigay macnaha waxa weeyaan idinma qaybinino jinsiye kale gedisan laydinkama abuurin oo qaar xayawaan yahay qaar macnaha dameeraha u egyihiinoo qaar xoolaha u egyihiinoo qaar duurjoogta u egyihiinoo qaar malaa'ig yihiinoo jinsiye badan idinkama dhigin hal jinsi buu ilah idinka abuuray subxana wa jinsiga laftiisii baa haddana xaaskiisii laga abuuray oo xaaskii waxaa isagana laga dhigay mid isla jinsigii ah liyaskuna si uu ugu xasilo labkii ilayha yani zawjadaasi ama zawjkaasi zawjka iyo zawjkaasi maana tacda marna waa laga tagaa marna waa lagu daraa maana liyaskuna si ugu xasilo ilayha iyada si laysu weheshado oo laysugu nasta wey maana falamaa takashaaha markuu daboolay labkii markuu dhadigii daboolay waxaa lagaga kinaayoonaya galmadii oo sharcigu waa xishoodaa meelo badan baa afka laga ilaaliyay markuu daboolay oo laga wada macnaha markuu u galmooday ayay xamalat waxay xambaartay xamlan xambaaris yani waxay uuraysatay uur khafiifan oo fudud uurku wuxuu fudud yahay intuusan cuslaanino ama uu yani candhuufta yahay ama uu xinjirta yahay ama uu yani waxa weyaan cadka yar yahay uusan islaanta cuslaynin baa khafiifka la yidhahda uur fudud bay markayay uuraysatay famarat bihi way la gudubtay ama famarat bihi istamarat bihi way la socotay uurkii fududaabay macnaha la joogtay oo la soo gelaysay oo la baxaysay oo ku shaqaysanaysay oo la gudubtay falamaa asqalat markay cuslaatay haweenaydii oo uurkii uu cusleeyo weynaaday ayaa dacawa labadii isqabay dacawaa waxay baryeen allaha alla ayay baryeen rabbahumaa ayay baryeen allihii abuuray maxay ku baryeen sidanay ku baryeen waxay yidhahdeen lain aataytanaa na siiso allow saalixan ilmo wanaagsan jidhkiisu dhan yahay iyo abuurkiisu diintiisa iyo akhlaaqdiisuna wanaagsan tahay na siiso lanakuunanna waxaanu noqonaynaa allow min ashaakiriina kuwa kuu mahad celiyaanu ka noqon maa waanu kuu mahadnaq sidaasa ilahay ku yidhahdeen ilaah haddaad ilmo wanaagsanna siiso oo uurkan wax fiican ka soo baxo waanu kuu mahadnaqaynaa ayib falamaa aataahum markuu ilaahay uu siiyey saalixan ilmo wanaagsan markuu siiyey ayay jacalaa waxay yeeleen lahu alle waxay u yeeleen shurakaa'a kuwo la wadaaga fii maa shaygii aataahumaa uu siiyey shayguu ilaahay siiyey yay ilaahay waxay u yeeleen qolyo kaloo la wadaaga shaygaa laftiisa ilmihii la siiyey yay wadaag ka sameeyeen oo waxay wadaajiyeen alle iyo addoomadiisa qaar ka mid fatacaala allahu allah ka sara maray camaa shay ayuu ka sara maray yushrikuuna ay la wadaajinayaan ilaahay waa ka sareeya subxaana wa tacaala waxyaalaha ay la wadaajinayaan aayaddu marka sida saxiix ee tafsiirkeedu sax ku yahay mufasiriin fara badanna ay u badan yihiin oo weliba muxaqiqiinta tafsiirka ah waa saa aan marnay wey macanaha min nafsin waaxidatin hal nafs waxaa laga wadaa jinsi hal jinsi baa yuu ka abuuray jinsigaana xaaskiisii baa laga abuuray yacni xaaskii iyo ninkii waa isku jinsi waaye waxaana loogu abuuro jinsiga hal jinsi looga wada dhigay inay isku xasilaan oo isku heshadaan maxaa yeele hadday laba jinsi kale yihiin way kala qaloonayaan xasilkii iyo isku deganaanshihii iyo wada noolaanshihii waa adkaanaya macna sidaa daraaddeed ayaa ilaahi subxaana watacaala halkiisa uga wada dhigay markii wixii ay isugu yimaadeen ay dhacday oo laysku galmooday uur baa yimid uurkii markuu yimid ayay markaa ilaahay baryeen subxana watacala ilahu haddaad ilmo wanaagsanna siiso waana ku mahadnaq ilmihii wanaagsanaa markii la siiyey ee ilaahay ka doonahayeen ballantana ay kula galeen ayay markaas sidii la doonayay mayna kasoo bixin ballanqaadkoodii mayna kasoo bixine ilmihii bay ilaahay cid kale la wadaajiyeen ilmihii la siiyey ayay ilahay cid kale la wadaajiyeen ayaddu marka kama hadlayso aadam iyo xaawatooda kama hadlayso waxay ka hadlaysa waxa weeye waa aadam iyo xaawo dadkii ka farcamay qaar ka mid ah oo sidan intay ilaahay u baryeen subxaana wa tacaala markii ilmihii la siiyeyna shirki ku dhacay haba yaraatee waana sida uu marayo xasanulbasri iyo mufasiriin badan baa sidaa maraya aayaddu inaysan aadamna ka hadlaynin xaawona ka hadlaynin ee ay ka hadlayso aadam iyo xawo dadkii ka farcamay ee ka dambeeyey jinsiga guud ee bini aadamka qaar ka mida ah, oo arrintan taasi sameeyey khaladkan ku dhacay ayay aayaddu ka warramaysaa macana sidaasaa marka marka fiican in la yidhaahdo ayib in aayaddan la yidhaahdo waxa sidan ku dhacay waa aadam iyo xawo waa inoo imaan doonta insha allahu tacaala iyada iyo waxaa ku dhex jira qowlka noocaas oo macnaha wax weyaan ama yani qumanaan ah ama qalloocsanaan ah waan sheegi doonaa haddii alla yihahdo laakiin kaa saxdaa baynu maraynaa macna falamaa aataahumaa aataahum falamaa aataahumaa soomaaya aataahum waa khal macna falamaa aataahumaa labadoodii markuu alla siiyey saalixan ilmo wanaagsan markuu siiyey ayay jacalaa waxay yeeleen lahu alle ayo waxay u yeeleen shurakaaa kuwa la wadaaga fii aataahumaa wuxuu siiyey wadaaggaas ilmaha say ilaahay ula wadaajiyeen cid kale waxay ku dhici kartaa ilmaha markii la siiyey hadday ictiqaadiyaan inay cid kala siisay waa wadaajin oo ruuxii ilmaha la siiyey ilmaha u dhashay markaas wuxuu ictiqaadiyey inay cid kale gacan ku leedahay siismadan ilmaha la siiyey awliyadu gacan ku leedahay oo cid kale gacan ku leedahay oo yani waxa weyaan waa wadaajin waay rubuubiyadii baad ilaahay la wadaajin abuurkiisii hore iyo keenitaankiisii baa la wadaajisay waxaa kaloo dhu suurtagalaysa haddii aada rumaysan tahay ilmaahan badbaadadiisa iyo nabadgelintiisa in uu cid kale ay macnaha wax weye ay ay samaysay oo ilaahay cid aan hayn aada u tiiriso ayadana waa wadaajin waay masalan ruuxu hadduu rumeeyo ilmuhu dhalashadiisa dhakhtarkaa aada u dadaalay ama haweenaydii umulisada ahayd ayaa macnaha dadaal ku bixisay oo iyadaa xariifadeeda si fiican camalka u taqaanay sidaa daraaddeed buu ilmuhu ku badbaaday wa ilaa uu dhiban lahaa yani waxa weeyaan iyaduna waa shirkigaas oo lala wadaajinay wey maxaa yeelay asbaabtii oo inta allihii keenay la halmaamo iyada wax loo tiiriyo waa soo sheegnay shirki asqara waay waxaa kaloo ku imaan kartaa in ilmaha lagu siiyey aad ilaahay cid kale la wadaajiso oodan ilaahay u baraxtirin waxay ku imaan kartaa ilmaha jacaylkiisa markaad ka hormariso ilaahay jacaylkiisa subxaana watacala ilmaha jacaylkiisa iyo wuxuu doonaya u raadintiisa markaad ilaahay daacadiisa iyo diintiisa ka hormariso waynu soo marnay iyadana iyadana waxay imaan karta waxay noqon kartaa wadaajin bay noqon karta marka jacala lahu shurakaaa fii ma aataahumaa intaasuna way soo gudagelaysa fatacaala allaahu allah ka saramaray camaa se shay ayuu alla ka saramaray yushrikuuna ay la wadaajinayaan waxay ilaahay subxaana wa tacaala wax ugu darahayaan ee wadaagga ula samaynahayaan ee addoommadiisa ah ilaahay waa ka sarreeyaa subxaana wa tacala waxna lama wadaagi karo wey macna xashaahu inuu ilahi subxana wa tacala addoommadiisa wax la wadaago qaala ibnu xasmi ibnu xasmi baa wuxuu yihi itafaquu waxay isku waafaqeen calaa taxriimi kulli ismin magac walba inuu xaaraam yahay magacaasoo mucabadin addoon looga dhigay likayr illahi alla cid aan ahayn magac walba oo ilaahay cid aan ahayn addoon looga dhigo oo ilaahay cid aan ahayn kutusaya inuu addoon u yahay ciddan ruuxani u yahay inay xaaraam tahay bay culimadu isku waafaqsan masalan yacni magacii marka la bixiyo magacu ku tusaya waxaa loo oo laga dambeysiyey ilaahay magacyadiisa iyo sifaadkiisa waxaan ahayn waxaan ahayn baa su macnaa wax weeye ayaa looga dambeysiyey masalan waxaad odhanaysaa waxaa la yidhi o kaleeto masalan cabdulfaarax oo kale cabdulfaarax faarax adoonkiisii bay noqonaysa marka faaraxna ilaahay magacyadiisa ma ah magacaasi marka wuxuu ku tusayaa oo uu faa-iideynayaa oo laga fahmayaa in ruuxan loo bixiyey uu faaraxaas addoon u yahay faaraxaas inuu addoon yahay macnaha cabdicali oo kaleeto cali yani addoonkiisii haddaan cabdulcaliyi la dhihin oo ilaahi subxaana watacaala magaciisa markaa laga wadin magaca walboo marka macnaha kutusaya oo yani addoonkii hebel cabdurasuul oo kale cabdunebi oo kale waa la mid yacni addoonkii rasuulkay noqonaysa iyo addoonkii nebigay noqonaysa magacyaha noocaasoo kale inay xaaraam tahay ba culimadu isku waafaqin way maana ijmaac waaye sidaasuu ibnu xasmi uu xikaayoonaya ka cabdi camrin oo kale addoonkii camar bay noqonaysaa wa cabdilkacbati iyo kacbada addoonkeedii oo kaleba wey wamaa ashbaha daalika iyo wixii la mid ah aada waxaa ula baxa yaani eshiyaanka afghanistan iyo bakistan iyo indiya iyo aada bay ula baxaan yani magacyo qalqalafsanoo haddaad arsa aada la yaabid macna qaar waxaad arkaysaa dabiixu raxmaan baan dhahay dabiixu raxmaan kii ilaahay loo gowracay miyaa mise waa kii ilaahay gowracay yacni cabdurasuul oo kalead ad arkaysa maana hulaamu raxmaan baad arkaysa magacyo noocaas oo kale hulaamu raxmaan cabdurasuul oo kale aada bay ula baxaan marka yani magacyaha noocaas oo kale ah lama ogola haddii magaca addoonnimaba tusaya meesha la keenayo waa in addoonnimadaa ilaahay loo tiiriyo subxaana wa tacala cid kale lama ogola in loo tiiriyo maanta xaasha cabdulmualib cabdulmualib laakiin waa laga soo reebay macnaha cabdulmualib laga soo reebay oo isaga kuma jiro saasuu leeyahy ibnu xasmi oo mualibku waa nin magacii cabdiguna waa addoon kuwii la diidhayay mar ka mid oo cabdilmualib waxay noqonaysaa mualib ninka la yidhahda addoonkiisii bay noqonaysaa ibni xaji marka wuxuu yihi magacyaha kale ee macnaha kutusayoo dhan lama ogola oo laisku waafaqsan yahay laakiin cabdilmualib isaga waa la ogolaya saasu macnaa le mualibku marka wuxuu ahaa nabigeena salawatullhi wasalaamu calayhi yani awowgii soomaalia haashim bay walaalo ahayen mualibkan marka waxaa cabdilmualib loogu bixiyey intuu tegey buu soo kaxeeyey intuu tegey ayuu soo kaxeeyey madiinuu kasoo soo kaxeeyey markaasuu maka keenay maka markuu keenay isagoo wasoo ratiga u saaran yahay markii la arkay ee waxaa lagu magacaabay cabdulmualib ayaa lagu magacaabay cabdulmualib ayaa lagu magacaabay markuu magacaasaa u canbaxayo yani adoonkii mualib yuu isaga canbaxay macnaha marka waana nabiga awowgii salawatullahi wasalaamu caleyh waxay marka ninka la yidhaahdo ibni xasmi iyo ay ku soo reebayaan oo u soo reebayaan nabigaa salawatulli wasalaamu caleyh wuxuu yihi ana nabiyu laa kadiba ana bnu cabdilmualib yani waxaan ahay nebi alle beenna ma aha ina cabdilmualibna waan ahay macna saasuu nabigu yii salawatulli wasalaamu caleyh meeshaasa marka waxay ka qaadanayaan maadaama nebigu salawaatullahi wasalaamu calayhiba uu isu tiiriyey oo ina cabdilmualib baan ahay uu yihi waxay kutusaysaa in ay iyada laga soo reebahayo oo si gooni a ah looga soo reebayo oo magacaasi uusan ku jirin saasay kutusi macna iyay leeyihiin macna ama cabdigaa wuxuu yahay cabdigii addoonnimada ilaahay ahamehe lagama wadee waxaa laga wadaa cabdigii addoonnimada ee yani dadka la adoonsan jiray ee lalahaan jiray ee lahaanshihii dadkaa laga wada ayaga laftooda markay magaca bixinayeen saasay ka wadeen macna saas addoon uu meelaha kasoo helay oo kale ayay macnaha u fahmeen sidaasi waa sida ay leeyihiin culimadaasi laakiin sida raajixa waxa weeye cabdilmualib xataa lama ogola cabdilmualib xataa lama ogola amaa nebiga hadalkiisa salawatullah wasalaamu caleyh ana bnu cabdilmualib uu yihi waa xikaayo nebigu wuu ka waramayaa salawatullahi wasalaamu calayh awowyadii mid ka mid oo ah cabdilmualib layihahdo inuu jiri jiray unbuu sheegayaye wax uu hadda magac bixinahayo ama hadda isagu uu ogol yahay in ay tahay kuma tusayso macana ninkuu ruuxuna gaalnimo hore loo sameeye waa sheegi karaa waa sheegi karaayo macnaha waa ka warrami karaa hadduu ka warramana maaha inuu waafaqsanya maaha inuu waafaqsanya macihii hore jaahiliga ahaa oo dhan nabigu sal alay waslam waa sheegi jiray kuwii unbuuna ka mid yahay macnaha hadduu sheegayna kuma tusayso inuu nebigu ogolaaday salawatullahi wasalaamu caleyh oo lala bixi karayo marka waxaa fiican in loo daayo cabdilmualibkana lagu daro magacaasi lamama bixi karo mana maga macnaha kutusaya sinaba looma bixi karayo ayb wa can ibni cabaasin cabdullahi ibni cabaas waxaa laga warinaya fi laayati aayadda dhexdeeda waxaa lagaga warinaya yani fi shani ilaaya aayadda arrinkeeda waxaa lagaga warinaya qaala inuu yihi cabdullahi baa odhanaya lamaa takashaaha markuu daboolay aadamu aadam ayay xamalad uuraysay fa aataahumaa waxaa u yimid ibliisu ibliis baa u yimid aayaddii muxuu ka dhigay marka aadam iyo xawaa buu ka dhigay sooma aadam iyo xaawo wey aayad saas kusaabsan tahay buu leeyay cabdullahi ibn cabbaas ayib markay marka uuraysatay xawaa ayaa ibliis baa u yimid faqaala wuxuu ku yidhi aadam iyo xawo u yimid innii anugu saaxiibukuma saaxiibkiinii baan ahay alladii saaxiibkaasoo akhraja akhrajtukumaa idinka soo saaray ama akhrajakumaa idinka soo saaray min aljannati jannada idinka soo bixiyey ninkii jannada idinka soo saaray baan ahay wey macana haye latudiicunnii waad iyeeleysaan oo waxaan idiin sheegayaad qaadanaysaan aw amase haddaad iyeeli weydaan la laajcalanna waan yeeli lahu ilmahan uurka ku jira qarnay ayilin ama aylin yacni biciid waxaa goodir goodir geesiyii oo kale u yeeli ilmahan uurka ku jira waxaan idin leeyahay haddaad iga qaadan weydaan geeso dheer dheer baad madaxiisa ka soo saari fayakhruju markaasuu soo bixi min batnika calooshaada ayuu kasoo soo bixi fayashuquu markaasuu jeexaya geesihii dheerdheeraa ee madaxa ka baxay baa marka caloosha kaa dilaacin doona xaawil walaa afcalanna wa yeeli oo walaa afcalanna saasaan yeeli yukhawifuhumaa inuu cabsiyo bilaabo idan horeyna waxbaa looga soo joogay oo jannadii waa kii ka bixiyey marka tanna haddaad iga yeeli weydaan wawaxaad igu dhacwaad arki doontaan ilmahaasi taladayda qaata haddii kaloo taladayda aada qaadan weydaan meeshiisa isagoo joogaan sawirkiisao dhanba bedeli xayawaan geesa dheerdheer ubaaban ka dhiga macan kadibna calooshuuba dilaacin samiya hay taladu maxay tahay marka maxaa yeela waay bal wax furdaamiyo xalkeen samiyahu ku magacaabo buu yihi cabdilxaaris cabdilxaaris ku magacaabo fa abayaa way diideen an yutiicahu inay yeelaan kaa yeeli mayna dehen shaydaan yo fa kharaja wuu soo baxay ilmihii mayitan isagoo meyd ah uma xamala haddana way uuraysatay fa ataahumaa wuu u yimid haddana fadakara lahumaa haddana sidii oo kale u sheegay fa adrakahumaa markaa waxaa haleelay xaawo iyo aadam xubu lwaladi ilmaha jacaylkiisi waxaa ka tambatay ilmaha jacaylkiisii shaydaan iyo balaaye inuu ninkani gartay markii horena diiday markii horena ilmihii baa meydaa soo dhacay haddana waa loo cabsan marka ilmaha jacaylkiisii baa haleelay fa sammayaahu markaasay waxay ku magacaabeen cabd cabdalxaaris bay ku magacaabeen fadakara lahumaa faadrakahumaa xub lwaladi fasamayahu sama waa xasaa udhexeeya ya soo marna samiyaahu cabdalxaaris ku magacaaba buu ihi faabaa waa diideen an yudiicaahu fakharaja mayitan buu soo baxay uma xamalad way uraysatay faataahumaa wuu u yimid fadakara lahumaa uu u sheegay sidii oo kale fa abayaa way diideen an yutiicaahu inay adeecaan ayay diideen fakharaja mayitan buu soo baxay uma xamalan way uuraysatay fa ataahumaa waa u yimi faqaala wuxuu ku yihi mila qawlihi hadalkii horeo kale ku yimi macna fa abayaa waa diideen haddana an yutiicaahu inay warkii ka qaataan fakharaja mayitan haddana isagoo meydu soo baxay uma xamalan mar saddexaad bay uuraysatay fa ataahumaa waa u yimi fadakara lahumaa sidii oo kale u sheegay macna fa adrakahumaa waxaa haleelay xubu lwaladi ilmaha jacaylkiisa macnaa saddex goor kan labuu ka dhigay kitaabkaygu laakiin saddex goor wey saasoo sa fa adrakahumaa waxaa haleelay xubu lwaladi ilmaha jacaylkiisa fa samayahu waxay ku magacaabeen cabdalxaaris siduu rabay bay ka yeeleen way fadalika kaasi qowluhu tacaala waa ilaahay odhankii uu yidhi jacala lahu shurakaa'a fii ma aataahumaa aayaddu macnaha ay ka hadlaysay sheegay aadam iyo xawo wey markay ilmaha magac bixintiisii shaydaan ka yeeleen oo cabdilxaaris ku magacaabeen cabdilxaarisna ila xaarisna ilahay magaciisa ka mid maaha marka magac bixintii ilmahaba hadday shaydaan ku adeeceen aayaddu taasay ka hadlaysaayo fajacalaa waxay yeeleen aadam iyo xaawo lahu ilaahay waxay u yeeleen shurakaa-a kuwa wax la wadaag fii maa aataahumaa ilmuhu siiyey ayay wadaag uga sameeyeenoo kuwo la wadaagay sameeyeen oo magacabixintii iyo addoonnimadiisii oo cid kale u tiiriyeen taasaa laga wada macna rabaa waxaa weriye asarka ibnu abi xaasim baa wariyey asarka waxaa wariyey sidoo kale imaamu axmed iyo tirmidi xaakim ibnu jariir rag fara badan baa wariyey weliba iyagu marfuuc bay ka dhigayaan asalkani hadda waa mawquuf isagoo marfuucu soo arooray oo can ilxasan can samura can inabi sal ly wasalam xasan albasri ayaa samuro ka warinaya afarkaasi iyo xadiidkaasi waa daciif waaye daciif waaye hadduusan munkarba ahayn taqriiban maxaa yeelay sanadkiisuna ma asixin matnigiisi iyo macnuhu faa'iideynayna qur-aanku ka hor imaanaya sanadkiisu ma ansixino waxaa ku jira ninkii la odhan jiray xasan albasri waa mudallis can buuna xadiidka ku wariyey can hadduu nin mudallisa ku wariyo uusan caddayninoo xadaanaa ama akhbaranaa uusan odhaninna inqifaac baa ku jira xadiidka yani waxa weeyaan xadiid waa daciif ta labaad waxaa muran aada u badan uu ka dhex joogaa muxadisiinta dhexdooda xasan lbasri samura wax ka maqle mise kama maqle khilaaf adag baa ka dhex oo dhowr qowl taqriiban noqonaya nin kaleeto oo isagana lagu muransan yahayna sanadka waa ku jira xadiidku marka waa xadiis daciif rag aada u badan oo muxadisiinta ka mid a ah ayaa daciifiyey waxa uu kaga hadlay sheekh naasirudiin albani silsilatu axaadiis daciifa xadiidka raqamkiisu yahay saddex boqol afartan iyo laba halkaas kaga hadlay macana xadiidku marka waa xadiis sanadkiisu uu daciif yahay matnigiisuna waxa uu ka hor imaanayaa qur-aankuu ka hor imaanaya saas daraaddeed buu ibnu xasmi raxmatullaahi caleyhi wuxuu yidhi xadiidkaasi waa baatil munkar oo mukhtalaca weyaan mukhtar yani waxa weyaan mukhtalaq waay waa wax la abuurtayo ama reer bani israa'iil baa laga keenay ama yacni waxa weeyaan rag baa samaystay laakiin nebiga kama imaanin salawatullahi waslamu caleyh ibnu kaiir alxaafi ibnu kaiir ayaa isaguna markuu ka hadlay wuxuu ku cilayay saddex ciluu ku cilay xadiidku cillo waxa uu uga dhigay xadiidku wuxuu kusoo arooray isagoo mawquufa ah oo samuro aan dhaafisnayn oo nebigaba aan loo koryeelayn salawatullah waslamu aleyh waa soo arooray midda labaad xasan waxaa ku jira in la yidhaahdo cumar ibnu ibraahim albasri oo isagana laysku haysto ta saddexaadi waxa weeyaan oo ugu xoog badan xasanulbasrigan xadiidka warinaya aayadda wuxuu ku fasiray xadiidkaas wax ka gedisa asaaniid saxiixa waxaa kaga soo aroortay oo ibnu jariiri tabari iyo ibnu kasiir intuu ay kasoo guurinayaan inuu aayadda ku fasiray aadam iyo xawo ma ahee waa aadam iyo xawo caruurtii ka farcantay qaar ka mid a ah waxaan ku dhacay saasuu leeya macana xasanulbasri oo xadiidka warinaya hadduu xadiidku agtiisa saxiix ka yahay oo marfuuc yaho nebiga uu gaadhsiisan yahay muusan khilaafeen xadiidka xadiidkuu aayadda ku fasiri laha sidaas daraaddeed isagiiba hadduu khilaafay xadiidkuna sanad ahaan daciif yahay wax marka la tirsan kara ma ah wax lagu xisaabtami kara ma uu ahaa sidaasuuna xaafid ibnu kasiir uu rajaxayaa iyo rag aada u fara badan aayadda tafsiirkeedana wejiga ugu fiican waa kii aan soo marnay wa ninka la yidhahdo sheekh ibnu cuthaymiin isagu shan weji ilaa shan weji buu soo gurinaya oo xadiidkaasi uu daciif ku yahay ama mawduuc ku yahay macna taqriiban munkar meelahaasaa la gaadsiinaya weji waxaa weeyaan xadiidku xagga sanadka ma asixi waa kow ibni xasmi baana ka mid a ragga wadciga ku xukumay inuu mawduuc yahay ta labaad haddii la yidhahda xadiidkaasi waa saxiix waxaa ka dhalanaysa nabiyullaahi aadam calayhi asalaam inuu shirki ku dhacay nebiyada ilaahi iyo rusushu inayna shirki gelinna qur-aanka inoo cadday waa macsuumiin waana ijmaac inayna dunuubta waaweyn gelin khaasatan shirkiga ayaa laisku waafaqsanyay qur-aankaana macnaha kutusay maa waa mustaxiil wax dhici kara ma ah sidaa daraaddeed wejigaa marka la fiiriyana xadiidku daciif buu ku noqonaya weji kale marka la fiiriyo nabiyullaahi aadam calayhi salaam maalintii qiyaamada marka loo tagee shafaaca la weydiiy ee ay ummaduhu u tagaan muxuu ku cudur daaranaya wuxuu ku cudur daaranayaa geedii uu cunay geedii uu daaqay buu ku cudur daaranaya haddii uu jiri lahaa shirki uu galay shirkigaa war shirki baan galay ilaahayna ma hor istaagi kare inuu yidhaahdaa ka habboonaan lahay inuu yidhaahdo geed baan daaqay maxaa yeele geedda daaqitaankeediiyo shirkiga shirkigaa wey ka weyn buu marka ku cudur lahaa macana marka wejigaa marka la fiiriyo iyadana waa xadiiska kusoo aroortay iyadana way daciifinaysa waxaa kaloo daciifinaya qisada waxaa kusoo aroortay shaydaan inuu ku yidhi xaawiye aadam ana aladii akhrajtukumaa min aljanna jannada anaa idinka soo saaray markuu u imaanay shayddaanna dabeecaddaa laguma yaqaano shaydaan markuu doonayo inuu wax khayaamo oo wax diro oo dadka ka lugmeersado yaani isuma sheego anaa kullumiyeyna ma yidhaah inaan kullumiyaan doonayaana ma yidhaah ee laakiin waxyaalo kale usawira wuxuu doonahayay wax fiican buu uga dhigaa saasaa shaydaan looga barto qur-aankiiyo sunnaduba inoo sheegeen laakiin hadduu isu kaa sheego ku yidhahdo anaa hadda ka horna ku khalday haddana inaan ku khaldaan doonahaya war shaydaan da iyo shaqadiisii ma ayib waxaa kaloo kutusaya iyadana qisada waxaa kusoo aroortay ajcalu lahu qarnay aylin ama ayilin waxaan u yeelhayaa ilmaha haddii aad adeeci weydaan yani maroodi baalki loodhan jiri mxua ha geesihiisoo kale aan u yeelaya geesihiisoo kale ayaan u yeelaya man marka aadam iyo xawa yani ma waxay rumaysan yihiin inuu shaydaan hadda meesha intuu ugu tago ilmaha inuu sawirkiisa bedeli karo qaab kale u abuuri karo dadka tawxiidka mubtadi'iinta ku ah ee islaamka hadda soo galay ayaaban xataa heerka waxaa rumayn karin macna inuu shaydaan intuu ilmaha uurka ugu tago uu sawirkiisa bedeli karo qaab kale u abuuri karayo waa xataa shirkatu rububiya waay waxyaalahaasoo dhan marka laysu geeyo wejiyadaasoo dhan waxay kutusaysaa qisadaasi inay tahay qisa baatila ama reer bani israa'iil baa laga soo guuriyey ama rag baa samaystay laakiin wax nabiga gaadhsiisan maaha salawatulli wasalaamu caleyh sidaas way macana haddaad kutubta tafsiirka aragtaan aqlabkoodu qisadaa way soo guurina bal rag mufasiriinta ka mid ahbaa ku fasiraya aayadda macana sidaas weye xadiis marfuuca in laga dhigana waa suurtagal haddii marfuuc laga dhigiyo haddii mawquuf laga dhigo intaba cilooyinkaasuu leeyahay xadiidkuna waa daciif macana aayaddana tafsiirkeeda saxda ah waa sidii markii hore aan marnay oo inaan aadam iyo xawo min nafsin waaxidatin aadam iyo xawo inaan laga dhigina jinsi laga dhigo tanna waa jinsi zawjahana waa jinsigii jinsigaana waxaa laga wadaa aadan iyo xawo dadkii ka farxmay saasaa fiican maa walahu waxaa u sugnaaday bisanadin saxiix yani lahudaa waxa weeye waa ninka xadiidka warinayay ibn abi xaakim walahu ibn abi xaakim waxaa ulu sugnaaday bisanadin saxiixin sanad saxana uu ku warinaya can qataadata qadaata wuxuu ka warinaya qaala inuu yihi shurakaaa kuwa ilaahay la wadaaga ayay sameeyeen fii daacatii ka amar qaadashadiisa walam yakun maahayn fii cibaadatii ilaaha caabuditaanka aadam iyo xaawa cibaadada ilaah shirki mayna ku dhicin oo mayna la wadaajinine laakiin ka amar qaadashada xaggeeda shirkigu ka dhacay yani laba shay baa kala gedisan ashirku fi aaca iyo shirku fi lcibaada labadaasa daacada shirkiga galay waxa weeye amar sharciga khilaafsan ruuxa dad ka qaadato shirkun fi daaca madaxda iyo odayaasha iyo wax sharciga khilaafsan haddaad ku adeecdo waa shirkun fi diinta in lagaga baxana waa suurtagal inaan lagaga bixina waa suurtagal laakiin cibaadada iyo caabuditaanka ilaahay iyo sujuudiisa iyo gowraca iyo xagga waa cibaada la yidhaahdayo ayada wixii ka yimaadaay waa un shirki diinta lagaga baxo maana shirki un diinta lagaga baxo haddii shuruudii la helo maana marka waxay leeyihiin qataada wuxuu leeyahay shirkigay sameeyeen waa ka amar qaadashada ay ka amar qaateen yacni ibliis iyo shaydaan ay ka amar qaateenoo ilmaha magacabixintii iyo magacii oo u khalday ay kaga amar qaateen macana ee shirkigii weynaa ma ahaa waxaad ogaanaysaa ninka la yidhahdo mujaahid oo soo socda hadalkiisa iyo qataada raggan oo dhan waa ardadii cabdullahi bin cabaas wey qowlku marka wuxuu uun ku urursanayaa waxay ka qaateen cabdullahi bin cabaas bay ka qaateen cabdulaahi ibnu cabbaasna waxaa laga yaabaa inuu ka qaatay qisadan axbaar iyo yani waa wah bnu iyo raggii macnaha israa'iiliyaadka warin jiray ee taabiciinta ahaa inuu ka qaatay ahlu kutubtooda yaqaane ayaa loo badinaya man sidaas walahu waxaa u sugnaaday ibn abi xaakim bisanadin saxiixin buu ku warinaya can mujaahidin fii qowlihi lain aataytanaa saalixan qaala wuxuu yihi ashfaqa waxay ka cabsadeen aadam iyo xaawo allaa yakuuna inuusan ahaaninba insaanan insaan inuusan ahayn inuu insaanba noqon waayo oo xayawaan kale oo giirgiiran uun uu baxo ayay ka cabsadeen macna wadakara waxaa sheegay macnaahu macnihiisa waxaa laga sheegay wuxuu ka sheegay can ilxasan xasan basri wa saciid ibni jubayr wakayrihima iyo intii lamida ah. saciid ibnu jubayr waa ardadii cabdullahi bn cabaas mujaahidna waa ardadii qataadana waa ardadii xasanu lbasrina qowl khilaafsan qowlkaa isaga abaa ka asaxay oo weliba asaaniid fara badan kaga asaxay waana qowlka uu leyahay xaafid ibnu kasiir uu leeyahay ra'yigaa uu ku tegey xasanulbasri ayaan dooranaynaa sidaasaana sax macna fiihi masaail baabkan masaa'il dhowraa kusoo aroortay almasala aluulaa masalada hore waxa weeye taxriimu kulli ismin magac walba inuu xaaraam yahay magacaasoo mucabadin yacni addoon ka dhigaya bikayri illaahi alla cid aan ahayn u addoominaya man addoon uga dhigay dadka magac walba oo alla cid aan ahayn addoon looga dhigay oo addoommada addoon uga dhigaya makhluuqa addoon uga dhigaya oo inaan la ogolayn bay kutusaysaa macana athaaniyatu masalada labaad waxa wey tafsiiru aaya aayaddii la fasiro yani jacala lahu shurakaadi wey athaalithatu masalada saddexaad waxa weye ana hada shirka shirkigaa isagaa fii mujaradi tasmiyatin waa uun magac bixin keliya lam tuqsad looma qastin xaqiiqatuha shirkigii yani xaqiiqadiisii looma qastin yani waa sida cabdullahi bnu cabaas iyo ardadiisa ay wataan wey macana haddii la maro wey macnaha shirkigii xaqiiqiga ahaa ma aha lagama wado waa shirki ka sokeeyo oo shirkun duuna shirkin a oo magac bixinta ayuu shirkigu ka dhacay oo daacada ah shirkigii weynaanama saasay wataan macna wataxqiiqu waxa weeye sida sawaabka ah inuu shirkigii weynaaya aayadduna inaysan ku saabsanayn aadam iyo xaawo ay ku saabsan tahay yahuud iyo nasaare iyo makhluuqaad kale ku saabsan tahay alraabicatu masalada afraad waxa weye ana hibat allah ilaahay siibtiisa lirajuli ninka uu siiyo albista gabadha uu siiyo asawiyata gabadh saxa oo toosan oo abuurkeedu simaye dhan yahay siinta ilaahay uu siiyaay min annicami nicmooyinka inay ka mid wuxuu gabadha usoo qabtay wiilkuna waa la mid gabadhaa dadka qaarkii waxoogaa yara saluugaan oo laga yaray iimaan baxsayn siinta laysa siiyo oo qaarkood wayba ka naxaanba niqma iyo musiibo ku dhacday way u arkaan macana saa daraaddeed buu gabadha usoo wa ilaa ujeedadiis wax weeye caruurtoo laysa siiyahay oo ilaahay uu addoonka siiyahay waa nicmo nicmooyinkiisa ka mid ah in laga mahadnaqana u baahano macnaha mahadnaquna waxa weeye ilmaha in ilaahay abuurtay loo tiiriyo oo haddii magac addoonku tusay wax loo bixinayo ilaahay addoon ha looga dhigo macnaha mahadnaqi kowka iyo in ilaahay inuu ku siiye ad ogola cid kaleeto inay gacan ku leedo haba yaraatay inaad ictiraafin macna laa weli iyo walaa qabri iyo walaa awow iyo waxba macna cidnaba alkhaamisatu masalada shanaadi waxa weeye dikru salafi salafka sheegitaankooda ay sheegeen alfarqa waxa u dhexeeya beyna shirki shirkiga fi daacati ka amarqaadashada dhexeedisa shirkiga ka amarqaadashada dhexdeeda iyo wa shirki shirkigo fil cibaadati cibaadada dhexdeeda maxaa u dhexeeya yani midna islaamka lagaga baxa midna inaan lagaga bixin baa suurtagal in lagaga baxana waa keena inaan lagaga bixinna waa suurtagal macna yani weliba daacada ilaahay la adeecay waa cibaada laakiin matalan haddaan tusaale soo qaadano rasuulkiisoo la adeeco ma rasuulkiisaan caabudayna markaan rasuulkiisa adeecayn maya rasuulkiisa ma caabudayna ilahay baan caabudayna subxana watacala marka daacada iyo ka amar qaadashadu ruuxa laga amar qaadanayo inay cibaado noqotona waa suurtagal inaysan cibaado noqonin waa suurtagal laakiin shirkiga cibaadada dhexeeda dhacay isagu waxaan shirki ahayn maba ixtimaalo macna ayib qowlullahi baabu qowli llahi tacaala wuxuu baabu yahay odhahdi ilaahay uu yidhi walilaahi alasmaau lxusnaa fadcuuhu biha wadaru ladiina yulxiduuna fii asmaa'ihi baabkan wuxuu kaga hadlayaa tawxiidka qeybihiisii aan soo marnay qeybtii ugu dambeysay ilaa waxaan soo sheegnay saddex qeybood waay alrububiya waluluhiya walasmaa wasifaat asmaa wasifaatka buu kaga hadlaya macna ilahay magacyuhu leeyahay iyo tilmaamaha uu leeyahay qeybta tawxiid ka midana waxaan kusoo sheegnay inay tahay ilaahay subxaana wa oo loo gooni yeelo wuxuu isagu isu sugoo isu sheegay oo sifaadkiisa kamaalka ku tusaya ama magacyihiisa kitaabka ilaahay uu ku sheegtay ama sunada nebiga salawatullahi wasalaamu calayh in sidooda loogu daayo loo sugo loo ogolaado oon laga diidin la diidin macna laga inkirin isla markaa haddana waa inaan tamsiil lagu sameeyo oo ilaahay sifaatkiisa iyo sifaatka addoommada aan laysu ekeysiinin isku mid wey la odhanin takyiifna waa inaan lagu samayn unan la dhihin ilaahay sifaadkiisu qaabkaasay u yaallaan diidmana waa inaan lagu samayn inoon la dhihin ilaahay wax sifaaba male saddexdaa arrimoodba waa in laiska jiro diidmo waa in laiska jiro sifaatka ilahay oo la qaabeeyo la yidhahda qaabkaasay u yaallaanna waa in laiska jiro u ekeysiin ilaahay makhluuqaadkiisa sifada ay leeyihiin loo ekeysiiyana waa in laiska jiro man waa in la sugo marka wuxuu baab u yahay ilaahay odhahdii uu yidhi welilaahi ilaahay keligii baa waxay u sugnaaday alasmaau magacyaashii alxusnaa ee ugu wanaagga badnaa ee fadcuuhu ku barya alle bihaa magacyaha ku barya wadaruu ka taga alladiina kuwa yulxiduuna leexinaya fii asmaa'ihi ilaahay magacyadiisa dhexdooda yacni iilahayo oo jidkii loogu talagalay garab marinaya kuwa iyaga ah iskaga taga oo jidkooda hamarin ee ka leexda macna saasa laga wada ilaahay magacyo wanaagsan buu leeyahy bal magacyo kuwa ugu wan wanaagsan buu alla leeyahay subxana wa waa kuwa qur-aanka kusoo arooray iyo sunada nabiga sal lla alay wasalam waa fara badan yihiin waxaa axaadiista nabiga kutumay sal lla alay wasalam ina lilahi tiscatan wa tisciina man mia ilaa waaxida ilaa waaxidan ilahay wuxuu leeyahy sagaal iyo sagaashan magac hal mid waxaan ujeedaa boqol hal la sagaal iyo sagaashan macnaa boqol halla way sii cadaynaysaa man axsaaha dakla aljanna ninkii magacyaha kooba jannaduu gelaya maanaa kooba waxaa laga wadaa xifdigu waa soo gelayaa macnahoodoo la fahmo waa soo gahlayaa waxa ay faa-iideynayaan oo yani waxa weeyaan yani oo lagu dhaqmo way soo gelayaan yani waxa weeyaan intaasoo dhan baa soo gudagelaya man axsaaha dakla aljanna ilahay marka magacyadiisu waa badan yahi sagaal iyo sagaashanka magacna kuma koobna sagaal iyo sagaashanka xadiidku u sheegay keliya maaha ilahay magacyadii subxana watacala waa fara badan yihin lama koobi karo maxaa yeelay axaadiista nabiga sal alay slam sida xadiidka cabdullahi bn mascuud oo kale waxaa kusoo arooray maa asaaba axadun qatu axadan qatu hamun walaa xasanun faqaala allahuma inii cabduka ibnu cabdika ibnu amatika naasiyatii biyadika maadin fiihi xukmuka cadlun fiihi qadaa'uka أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي دعاء إذا النبي صلى الله عليه وسلم إنه دعاء سوء فري مركي روحه مرق والبهار وقبته waxaa dhexdooda ku soo arooray oo nebigu sheegay sal ly wasalam inuu ilaahay magayo inay jiraan magacyo ilaahay oo u qarsoon oo gooni uu leeyahay oo addoommadiisaba uusan u sheegin aw id bihi fii cilmi algaybi cindaka magaca aada gooni la noqotee qarsatay ee aadan addoommadaada u sheegin baan ilaah kugu weydiisanaya magacyo marka aynaan ogeyn inay jiraan buu muujinaya xadiis boqolkaa yani sagaal iyo sagaashankaa magac keliyasa ma aha ayb xadiidku marka sagaal iyo sagaashan magac haddii uu yihi sagaal iyo sagaashanka magac oo la tiriyo oo kow laba la yidhaah sida magacyaha ku qoran oo kale kutubta masaaxiibta qaarkood xadiid imaam tirmidi ay warinayaan ayaa laga soo guriyaa oo magacyaha tiriyey xadiidka saxiixeynka iyo keyrkoodba waa kusoo soo arooray laakiin waxay ku ekeeyeen ilaahay sagaal iyo sagaashan magac buu leeyay tirinta marka magacyaha dabada laga gelahayo oo sagaal iyo sagaashan la gaadhsiinayo riwaayada imaamu tirmidi baa gooni la ah waana daciif waaye tirintaasi waa daciif kama sugna nabiga salawatullah wasalaamu caleyh laakiin qur-aanka iyo axaadiista marka la dhex galaa waxaa laga helaya magacyo iyo tilmaamo aada u fara badan oo aan la koobi karin oo ilahay isku tilmaamaya subxana wa tacala laakiin xadiidkaas kow iyo laba odhanaya waa xadiis daciif oo sanadkiisu ma asixin macna imaamu tirmidi iyo keyrkii baa wariyey iyo xaakim iyo ibni xibbaan intuba way warinayaan laakiin waxa weeyaan waa daciif weliid ibni muslim la yhahda ku jiro ayb baabu qowli llaahi tacaala ilaahay odhahdiisuu baabu yahay uu yidhi walilaahi ilaahay keligii bay u sugnaatay alasmaau magacyaashii alxusnaa ee wanaagga badnaa ugu wanaagga badnaa wey macna xusnaa waxaa loo yihi magac ilaahay subxaana wa tacaala oo macno aada u qiimo badan aan ku tusaynin maba jiran saa daraaddeed baynu soo sheegnay alla subxaana wa tacaala magacihiisu jaamid ma noqdaan magac aan sifo iyo tilmaanba faa-iideynayn oo jaamid oo magac keliya uun iska ilahay maba yeeshaba subxana wa magacyahoodu magacihiisa kulligood magacna waa yahay sifana waa faa-iideynaya sifadaasaa marka waxay tahay kamaal iyo waxay faa-iideyneysaa yani macno aada u qiimo badan bay faa saasaa laga wada ee fadcuuhu ku barya alle barya biha magacyaha ku barya seen ugu barina waxaa loogu baryaya waxaad doonaysaa ilaahu ii dambi dhaaf inaad tidhaano waxaad oranaysaa yaa kafuuru ikfir lii magaca ilaahay baad gobol dhig ka dhiganaysa kii dembi dhaafi jiray ou ii dembi dhaaf ii naxariisan hortaa inaad dhahan yaa raxiimu irxamnii kii naxariisan jirayow ii naxariiso wahaakada magaca ilaahay hordhig ka dhigo oo ducadaada iyo baryadaada yani waxa way ka hormari sababku waxa weye waa tawasul waaye tawasulka mashruuca buu ka mid yahayo magaca ilaahay baad ku oo doonaysaa in ilahay wax kugu siiyo subxaana wa tacaala oo ad macnaha ilaahay usii maraysaa waxayna ka mid tahay tawasulka qeybihiisa banaan bay ka mid tahay axaadiista nabigana aada ugu soo aroortay sida xadiiskii hadda aan sheegayna macna waxaa kaleeto oo baryideeda soo gelaya yacni ducadaa laba qibadoo ducaau mas'ala iyo ducaau cibaada cibaadana waa imaanaysaayo macnaha waxa weye ilaahay subxaana watacala markaad ogaato magacihiisa inay basiir uu ka mid yahay basiir macnaha waa ku arkaa sooma mar hadduu ku arkayo nin la arkayo sidiisoo kale u dhaqan wey macna samiici baa ka mid a ah maqle mar hadduu ku maqlayo sidii nin la maqlayo lala socdoo kale u dhaqan noloshaadii bay macnaha saameyn ku yeelanaysa asmaadii macnaheedii markii la fahmo noloshaadiibay saameyn ku yeelan waxyaalo fara badan bay kaa hor istaagay waxyaalo firo badanoo wanaagay kuu dirayso kuu diraysaa macnaha ay kugu xambaaraysaa inaad samayso saasaa laga wadaa wadaru ladiina kuwii ka taga yulxiduuna leexinaya yacni fii asmaa'i ilaahi magacyadiisa ilxaadka waxa la yihahdaa asalkiisa bimacna almayl yani leexin baa laha shayga markaad jidkiisa garab marisood ka leexiso uu lahaa ayaa waxaa la yidhahdaa ilxaad laihahda waa meesha laga keenay luxudka luxudka ila luxudka waa la yhahda qabrigoo dhinac dhinaca loo qodo sooma meeshii meydka la seexin lahaa halkaasaa laga keenay macnaha qabriga kale barhkiisaa laga leexiyey meel macnaha waxa weye dhinac dhinaca laga qoday waxaa laga wadaa meeshan magaca ilaahay subxaana wa tacaala ciddii inkirtoo yidhahda ilaahay magacyo ma laha ama sifaadba malaha ilxaad waayo